والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين ما بعد قال الإمام رحمه الله تعالى وفي كل قرية أموات يهتفون بهم وينادونهم ويرجونهم لجلب الخير ودفع الضر وهو بعينه فعل المشركين في الأصنام كما قلنا في الأبيات النجدية sheekh wuxuu uhi wa fii kulli qaryatin tuulo walba amwaatun dad dhintay baa ku nool dad dhintay baa ku jira oo ku xabaalan way yahtifuuna bihim ay u qayliyadaan wa yunaaduunahum ay u yeedhaan wayarjuunahum ay rajeeyaan lijalbi اlkhayri khayrka helidiisa ama soo jeedidiisa iyo wa dafci duri balaayada difaaceeda ay u kaalmaystaan wa falka asaga ah ee amwaadda in loo yeedho loo qaylyo ah oo nacfi laga rajeeyo ah durna la iskaga difaaco ah bicaynihii laftirkiisa ficlu lmushrikiin mushrikiintii falkoodii weeye fil asnaami ay ku samayn jireen kamaa qulnaa sidaannu nidhi buu idhi fil abyaati annajdiya abyaaddii aan ka tiriyey najdi ammaanteeda fi labyaati annajdiya acaaduu biha macnaa suwaaca wamilahu yaquuta wawaddin bi'sa dalika min waddi waqad hatafuu cinda shadaa'idi bismiha kamaa yahtifu lmudaru bisamadi alfardi wakam naxaruu fi suuxiha min naxiiratin uhillat ligayri اllahi jahla calى camdi wakam طaa'ifin xawla اlqubuuri muqabila wayastalimu اlarkaana minhuna biاlyadi aniga bilaydi baa ii dhigan laakiin beydka saxaantihiisu waa bilyadi sidaas weeye sheekhu marka wuxuu yidhi acaadu waxay soo celiyeen kuwan mushrikiinta islaamka sheeganaya biha afcaashaasi iyo hafaadkaasi iyo afcaasha ay la imaanaya shirkiyada ah macnaa suwaaca suwaaca macnihiisii bay soo celiyeen yani asnaamtii dhowrka ayada ilahay kaga sheekeeyey fii suurati eh, nuux garanaysaan bay la tahay wa milahu waxaa lamida ah yaquuha baa lamida ah waa waddin bi'sa dalika min waddi yacni sheekh wuxuu leeyahay waxaasaa baas leh yacni in aminka dad islaam sheeganaya ay u dhaqmaan sida qowmu nuux oo yaquute iyo wadi iyo suwac sidii loo baryi jiray loo tuugi jiray loo tuuga fi lislaam ayaa balaaya abu sheekh sheega waqad hatafuu waxay u qayliyeen ama ku dhawaaqeen cinda shadaa'idi balaayooyinku markay dhacaan bismiha ay bismi اlamwaati iyo awliyadii kamaa yahtifu siduu u qayliyo almutaru ninka la dhibaato geliya bisamadi اlfardi bisamadi allaha boqorka ah alfardi ee keligii ah alfardi ismin asmaa illaahi ma aha sida raajixa ah laakiin waa fii baabi alihbaar asmaada sugane fii kitaab illaahi ku sugan iyo fii sunnati muxamed ismu lfardi kuma jiro laakiin macna alaxadi walwaaxidi buu xambaarsan yahay baabu likhbaarna ibnuqayim iyo jamaca min ahlicilm way isticmaalaan dhibba ma laha saasuuna sheekhu uga jeedaa wa kam naxaruu badana intay gowraceen buu hi fii suuxihaa ay fii saaxatiha suuxu waa jamcu saaxatin ardaaga ama bannaanka finaa daar ayaa suuxa la yidhaahdaa yacni saaxin iyo suux baa lagu jamciyaa jamcu saaxatinna wey asalkiisu wa kam naxaruu badana intay gowraceen fii suuxihaa ardaagii iyo bannaankii iyo duleedkii qubuurta min naxiiratin min dabiixatin uhillad loogu qayli ama loola qastay ligayri illaahi ilaahay hayrkii jahlan calaa camdi jahal ayagoo ku sugan buuri oo kaga sugan towxiidkii macnihiis jahli kaga sugan oo shirkiga aan garanaynin calaa camdi kasbay weliba u sameeyen u gowracayaan buu leeya waxay hidda ku khaldamhayaan ma aha jahliguna fii macni tawxiidi washirki buu ku jiraa falkuna fal khaطa mie waa fal camdi ah wa kam طaa'ifin badanaa mid ku dul wareegahaya xowla اlqubuuri qubuurta agagaarkeeda muqabilan weliba dhunkanhaya wayastalimu اlarkaana arkaantana gacan saari oo salaami oo minhuna min almaqaabir wa ahli اlqubuuri bilyadi gacanta ku salaamhaya sida qubuurta loogu wareegahaya baa loogu wareegi cafwan kacbada loogu wareegi jirabaa loogu wareegahayaa haddana waaba la dhunkan oo gacantaa la saari oo waa la caraqaadanaya howlahaas iyadana wuxuu leey sheekhu wixii ay qoraysh samayn jirtay bay kuwanna samaynayaan fain qaala hadduu yidhaahdaa ninka ilaahay hayrkii caabudahaya islaamkana sheeganaya inamaa naxartu lilaahi ilaahi baan u gowracay waxaan gowracay wadakartu sma allaahi calayhi magac waan u qabtay bimacnaa inamaa naxartu lilahi qasdan wey xagga qasdiga ujeedada allay iga tahay waxaan ku dhawaaqayn naftan aan ku goyna waa bismka ilaahay faqul lahu waxaad ku tidhahdaa buui hadda wuxuu bilaabay sheekhu ictiraadaat shubahaatu lmushrikiin waradda calayha mushrikiintii shubahaadkoodubu bilaabay inuu radiyo shuba shubu dabagalo saasuuna kitaab ku dhammayn doonaa fusuul yaroo u dambaysaba mooye faqul lahu waxaad ku tidhahda in kaana naxru lilaah gowracaadu alla dartii hadduu yahay faliأyi shayin qarabta maxaybaad ugu dhowaysay buu ihi maa tanxaruhu min baabi mashhadi man tufadiluhu wa tactaqidu fiih ilaahay darteed daad u gowracday adoo gurigaada jooga maxaad gowracan weyday intaasoo dhan maxaad u soo waday ood u keentay maqaamkii iyo meeshuu wadaadka ku xabaallaa waxa lagu dhowaan meel walbaa lagu gowracaa meel walbuu ku asaxaa waxyaaba yaroo marka hadaayaad iyo xaramka lagu gowraca mooyeene shaygaad alle oola jeedo meeshaa taagan tahay laba kilomitr shan kilomitr toban kun kilomitr intaad xoola soo kaxayso nool ood qabriga sheekha dushiisa keento maxaad ogu gowracdaaba koodi daad run sheegayso dacwadaada waxaa burinhaya buu sheekhu ku leeyahay ficilkada daahirka ah faliayi shayin maxaa jirood qarabta ugu dhowaysay buu maa tanxaru waxaad gowracayso min baabi mashhadi man tufadilhu ruuxaad fadilaysay mashhadkiisii oo yani maqaamkiisii albaabkiisa maxaad u keenaysaa oo ugu gowracaysaa wa tactaqidu fiihi khayr ka aaminsantahay oo awliya aad ku sheegtay hal aradtama waxaad oga jeedda bidaalika u dhowaynta iyo gowracaasi tacdiimahu waana sida saxdaa ah. tacdiim baad oga jeeddaa weynayn aad maqbuurkan iyo ninka meesha ku xabaan aad weynaynayso in qaala nacam haa hadduu yidhaahdo faqul lahu waxaad ku tiraahdaa haadaa naxru ligayr الله haddaaba tacdiim sheekha dartii u gowracday ama qabriga dartii weynayntii aad u gowracday iyo ixtiraamkii aad u gowracday haadaa dabxu ligayr illaahi wey bal ashragta waxaad wadaajisay maca allahi ilahay la jirankiisa tacaala hayrahu axad kale aad la wadaajisay xaqii khaaska ahaa walam turid wain lam turid haddaan oga jeedin tacdiimahu ilahay in la weyneeyo maqbuurka cafwan weliga la weyneeyo aad oga jeedin ood wax kale oga jeeday hadde muxuu yahay fahal aradtama waxaad doonaysay tawsiikha baab ilmashhad inaad albaabkii iyo qabrigu dushiisa uus iyo xiidme iyo dhacaan iyo dhiig iyo aad wax ku hadlaysay miyaad doonaysay oo wasakhayn baad oga jeedaaba labadaa mid un weeye inaad sheekha ku xumaynayso iyo inaad ku xurmaynayso wax u dhexeeya ma jiro haddaad ku xurmaynaysana waa gaalnimo haddaad ku xumaynaysana warkaada cadayso sheekhu ku yidhi labadaa godmidun dooruu sheekhu ku leehay iyo watanjiis اdaakhiliina in la nijaaseeyo kuwii soo gelay ilayhi ilى اlbaabi wa ilى اlmashhadi wa ilى اlqabri yani waxba aad u bixi mayna wuxuu uga de maadaama ilahay khayrkii loo gowracay waa mayto ayb bakti wey baktiguna waa nijaas halkaasuu sheeku ka duulahaya waxaa kaloo dhici karta inuu dhiigiiba ka aaminsan yahay inuu nijaas yahay calaa ra'yi jumhuuri اlfuqahaa sheekhu wuxuu anta taclamu yaqiinan adugu dhab waxaad u og tahay annaka maa aradta dalika aslan arrinkaa inaadan u jeedin wasakhayn iyo ku xumayn iyo dadka soo galay inaad dharka ka hadlayso omaadan jeedina waxaad u jeeday sheekha inaad xurmayso ama aad ku weynayso hawsha ayada ah walaa aradta inaad u jeedinna adu waad ogtahay tahay yaqiin ila alawala ka hore mooye walaa kharajta maadan ka soo bixin min beytika gurigaada ilaa qasdan lahu qasadaad arrinkaa u qasaday mooye tacdiim baad u qasaday uma kadalika sidoo kale waxaa ka mid eh, eh, xukumkaasoo kale qaadan ducaauhum ay ducaaulmushrikiin lahu lilweliy qaylada u qaylinhayaan iyo yeedhiday u yeedhahayaan iyo cuskadkay cuskanhayaan iyo tuugmadanna idna waa tacdiim iyo cibaado wuxuu la mid yahay dabxigii buu la mid yahay naxrigii fahada اladii huwa calayhi haaulaai shirkun bilaa raybin fahada aladii calayhi haaulaai waxaanay ku sugan yihin kuwan islaamka sheeganaya shirkun gaalnimo weeye bilaa raybin shiki la'aan ah waqad yactaqiduuna inay aaminaan baa laga yaabaa oy awliyanimo iyo khayrba ku tuhmaan fii bacdi fasaqati alaxyaa kuwa nool barhkood oo fasaqa ah fii bacdi fasaqati alaxyaa inta nool fasaqadooda qaybo ka mid a ilaan fasaqadoo dhan wada aamini maayaane inta nool fasaqadeeda qaybo ka mid ay awliya moodahayaan nimaaan tukanaynin oon soomaynin oon salaadaynin oon weyse qaadanaynin oon nijaas iska dhaqaynin oo raamaystay oo wasakhaysan asaga baqashin socda bay ku leeyiin waa wayunaaduunahum waa u qaylinayaan fi الshidai wالrakhaa xilligay dhibaato jirta iyo markay barwaaqo jirtaba wahwa caakifun kii la barakaysanhayay ee faasiqa ahna uu ku nagi yahay cala alqabaa'ix waxyaabaha xunxun ee diinteenna ku xun walfadaaix waxyaabaha ceebeedkee dadka ceebeeya harciya sharcan laa yaxduru ma iman hayo xayثu meeshii amara allahu tacaala cibaadahu اlmu'miniina biاlxuduur meeshii makaankii khayrka iyo xajki iyo meelhi wax lagu baranhaye iyo amaakin ah, lcibaada ma tagahaya buuri laa yaxduru tegi maayo xayu amara allahu meeshuu ilaahay amray cibaado o addoomihiisa almumina rumeeye bilxuduuri in la tago hunaaka maas walaa yaxduru jumcatan jumca ka qaybgeli maayo walaa jamaacatan salaad jamacana ka qaybgeli maayo walaa yacuudu mariidan ruux xanuunsan booqan maayo walaa yushayicu janaasatan ruux muslim oo dhintay meydkiisa raaci maayo oo soo duugi maayo walaa yaktasibu xalaalan wax bannaanoo xalaala shaqaysan maayo wayadumu ilaa dalika intaasoo dembi ah iyo diin la'aana wuxuu ku darahayaa dacwa tawakuli ilaahay baan ku xidhnahay buu ilahay baan tala saartay waxaasuod allah u tala saarta anugu iyo wa cilmi اlghaybi haybkan ka warqaba waxa maqanna waan ogo waan ka warqabaabuu ku lehay waxaad moodaa inuu tilmaamaya hawshii laga soo guurin jiray sheekh muxyidiin celi ya ويضم إلى ذلك dعوى التوكل وعلم الغyب idima dhigna miya waxaa laga soo guuriyey sida uu sheegay ardaygiisii kitaabkiisa تadkiraة أhل اليقيin في manaaqiب الشheekh mxي الdiin sabxada sagaalaad wuxuu sheegay soddon sano inaan la arg isagoo tukanhaya wa min manaaqibihi أnahu lam tuclam salaaتhu walaa maxalu salaaتihi في ثaلaaثiina sanaة في akhiri cumrihi soddon sano noloshiisa u dambaysay meeluu ku tukaday iyo ciduu la tukado iyo inuu tukado midna looma hayo war looma hayo wa hada min manaaqibi wa karaamaatihi bal aduu si dhawaayahay oo wadaadkii soomaliya hadda dhintay hadduu dhinta soomaliya waad garanaysaa taqriiban alaaiina caaman ka hor soddon sano ka hor taqriiban sideetamaadki ya xoogaa ma soo gaadhin sideetamaadki meelahaasu dhintay alkaca waxbaa si ka ah almuhim ugu laba kitaabkaas risaalo yaro mabuuca meelahan ayagu iibiyaano wadaan oo qaybiyaan weeye tadkiratu ahli yaqiin fii manaaqib sheekh muxiydiin safxada sagaalaad sidaasaa ku qoran waxyaabaha la yaab kale waxaa ka mid a ah ku qoran kitaabkaas wuxuu yidhi eh, miyiga war sheekh miyiga war sheekh baan kula kulmay anoo siddeetan jir ah yaan aabbaha iyo hooyadoon qaan gaadhin baan kula kulmay buui في baadiyة warshekh wa min manaaqibihi weeye wa min karaamaatihi wa fadaa'ilihi anoo ibnu amaaniina sana ah siddeetan jir ano oo waayeeloo cudush ah yaan aabbaha iyo hooyadayda dhalay oon weli qaan gaadhin baan kula kulmay buu i meeshaa baadida warshekh wa anoo ibnu amaaniina sana yaan laqiitu fii baadiyati warshekh وأna بن ثamaaنiiن سaنة أbي وأmي وhma صغيirاn lam yblغ الxulma sabxada labaatanaad bay ku qoran tahay sabxada labaatanaad ha laga akhriyo dadka noocaasa haddaad tiraada gaalo weeye ninbaa ku dhiwaad waalanta bal asagii hadduu siddeetan jir yahay labadii dhashay say carruur u noqdeen iyagoo yaryar oon weli qaan gaadhin baan halkaa kula kulmay wadaadka warkiisa reer koonfureedka wuxuu xusuusiyey midaan sagaashan iyo saddexda kula kulannay meel qoriile qoriila la yidhaahdaa suufi mahdi ama sheekh mahdi bay u yaqaanaan qolyahan doolla dega <clears throat> bay u yaqaanaan annagoo kooxoo tabliiqoo soconno oo ka nimid halkaasi jigjiga oo wardheer u soconno yaan waddadaa ku maray markaasa waan warkiisana looga sheekeeyey waxaan ninkan aanu bayaan kusoo gudanay tabliiq baan ahay innagoo koox laba wadaadoo hadda south africa jirto soomaalida waddanka xagga aday ah iyo aniga iyo wadaad hadda jooga suudaan wax ka barto doctora ayaa isu raac afar aan isu raacnay soo weynay kadib aroortii ba ahayd baan ku noqonnay galabkii baan helay xoogow hawlihii tabliiqa barfuum baan u qaadnay iyo hoogow ah sheekh balwaran baan idhi aduu markuu unaga didsana wuuunamoo jiray wuxuuna moodayay itixaad qolihii itixaadkae dagaalami jiruuna moodahay markuu inaan tabliiqnahay dad iska lowsahloon dhib badnayn iska duuban oo ina falaxana wa najaaxana oo taagan oon culays iyo dagaal midna aan wadin wixii khayray sheegi karana sheegahaya wixii xumaan ummadda ka reebaya lakiin aan dagaal iyo gaala iska dhicin iyo in baned sanka la iska geliya hawsha aan hadda ku maqnayn yuuna soo dhaweeyey kadib wuu noo warramay wuxuu yidhi wixii la yaabana waxyaa badan maalinka waxaan ka xususta waxaa ka mid a ah. wuxuu ihi shariifadii shariifaadu ma ahayd ee qoyska cabdalle ee ogaadeenaya abraahiimba dhashay anaa qabi jiray buui baadu sidhe asagu waa nin ogaadeenoo makaahiiloo abraahiinoo cabdikariina wey qoyskaasuu ka dhashay warkayga si fiican u fahma hadda asagu waa nin ogaada inuu makahaylo muxuu ahaayey abrahayn ah wuxuu ka sii yahay qoyska cabdikariin la yidhaahdo warkaasoo lama hayo idan wuxuu ihi hari xag waxaa la sheegaa abtir ahaan waxaa la sheegaa qoyskan cabdalle iyo abraahinka isku hooye ah xagga hooyey wadaagaan waa kala aabba laakiin waa agga hooyey wadaagaan shariifadaa marka shariif faaduma la odhan jiro ashraaf ba id hooyadood marka wuxuu ihi shariiftii shariif faaduma ahayd ee cabdalle iyo abraahimba dhashay ana ii dhaxday nina la socday oo afartaanna kamid ahba intuu fahmi waay erey ana ii dhaxday sheekh maxaad uga jeedaa xertii la fadhiiday ee watay baa ka inay dilaan baa ka yaabnay maxaan ku wuxuu u jeedaa ana anaa qabi jiray idan wuuna fiiriyey warkii inaan fahanay anaa qabi jiray hooyadii baan qabi jiray buu leeyay bal abusudhe wuxuu kaloo baale kaa yidhi anoo mas ah yaan soo maray buu i hooyada iyo aabbahay oo issukaansanaya geed hohoba xag iyo xag ka taagan wadalaaya yaanoo mase soo maray waxaa nimanba aaminsan oo imise nin bay ku dileen xilliga annagu haddaan meesha marayna wax yar ka hor wadaad reer abyonisay ku dileen halka iyada oo ah. ugu dileen sheekhu wax ka sheegay wadaad meelahan ka yimid oo tawxiidu wax fahmay oo ree sheekh abayoonisa ah. war waxaan beenta ummadda ka daaha lugaynini qalaf baa laga siiy waaba xabaalayba annagu waxaan idhi tabliiq baa tiine aminka qalabta war uma haysaane waxba ha la sii dagaalaman waan iskaga tagna xaggaasii war dheer baan aada nafs alqadiya wey waa cuduray wada qabaan wey ya kaabud kale waa isagu almuhim waa war wuxuu ku leeyahay anoo siddeetan jir ah siddeetan jira ah, midkaas midaan isgallo aniguna laftigaaga badar joogo dakarkan ay u gaadhay bay ayadoo mid baa yidhi beder baan beder baan ka qayb galay markaas waxaa laftirkayga waan joogay waan ku dhaawacmay oo maxaa jira nabarkan wejiga iga yaalla soomada arag baan maalinkaasu i gaadhay haddii waa uun been cad ma og tahay maxaad ku samayn waxaan jirin baa saa loo daldali marka inaad sidaa tidhaada mayo maxaad samayraade waxaa ka mid a ah aafaadka ku qoran kitaabka tadkiratu ahliyaqiin hawlaha inaan sheegay ma rabinay cismaan baa xusuusiya adigu khadkaa ka baxa almuhim Eh, waxaa ka mid ah waxyaabaha ku qoran kitaabka tadkiratu ahli اlyaqiin fii manaaqib sheekh muxiydiin shekh muxiydiin sheekh maxamuud eh, eh, celiwey waad garanaysaan bay la tahay wuxuu leeyahay dhulka dhan ee adduunka wuxuu ahaa kubad buu ahaa kaanat اlardu kuratan dhul kubad bay ahayd rag badanoo anigu ku jiro awliye ilaahay buu ilaahay amray buu aniga sheekh muxiydiin celi ah sheekh nuur xuseen wadaad la odhan jiray isaguna sheekh maxamed xasan ragga annagaasaa nala amraybu dhulka inaan fidinno fadaxaynaaha fadaxaynaaha biqudrat اllaahi tacaala baa lagu yidhi dhulku kubad buu ahaa annagoo lix wadaad oo soomaaliyeed baa qabannay dhulka annagaa fidinnay oo haddaad idinku ahaydeenoo wadaaddo soomaaliya inay hebel hebelaad tihiin dhulku weligiibu fidsanaay dhulku nabi maxamed ku noolaa iyo kan idinku aad fidayseen maxay kala ahaayeen yani waxyaabahaas ummadda lagu akriyay nafcana allaahu bihi baa socotaa la soco marka la sheego waa nafcana allaahu bihi odayga soomaaliyeed waa fiican yahay markaad idinku fidinayseen xaggeed taagnaydeen bay dheheen caamo sooma waa runtood dhulkan idinku fidinayseen xaggeed joogteen waxaa ka ah waxyaabahan la yaabee ku qoran la yaabto wuxuu yidhi sheekh nuur xuseen iyo sheekh maxamed eh, xasan iyo sheekh nuur galayr iyo aniga muxiyudiin celi ah afartaanada yaa waxaana la amray inaan badahoo dhan biyaha ku jira aan ka shubno weliba xaaqno salabayno badaha adduunka o dhan waxaa biyaha ku jira inaan shubno aan daadinno kadibna meesha aan xaaqnoon sinno ashuun biyo oon ka keenna walbaxri lmasjuur oon baxrulmas-uul ka soo dhaaminay inaan ku shubno haddana ku buuxnaan amray buu markaasaan wixii baday adduunka to biyihii ka shubnay xaggeed ku shubteen bal xaggee lagu shubay adduunka waa rogman lahaa badaha biyaha laisku rubee badihii biyahood oo dhan baan shubnay buu hi aan ka soo dhaaminay min jaratin min albaxri almasjuur maftuuxati طarafayn oo salkii afkaa bannaan waa cashuun salkana duleela afkana duleelaan kusoo dhaamay nebigu markaasaan meelihii aan biyaha ka shubnoo dhan iyo badihii baan ku buuxinay wadalika biqudrati اllaahi tacaala falaa tacjab fii dalika bu awoodda rabbi baan ku samaynaha dhaqdhaqaalan buu han nuxsanin saadan u gaaloobin badadugu sii dhawaa ashuun biyaa meel baxri masjuur baxrulmasjuuru maxaad ahayd waayahay ashuunkan dabada duleele afka duleesee biyo u xajin waxaanoo bada biyahaad ka shubteen xaggay geyseen yaase ku halaagteen maxaa looga sheego loo salamayna loo xaaqi badahan waxaasoo idab darro ah oo kufri ah oo gaalnimo ah, oo diin la'aan ayaa ku qoran wuxuu kaloo ka daroo yidhi wadaadku min manaaqiba ka mid ah. wuxuu yidhi anugu aniga iyo wadaadihan soo sheegay afartaa buuhi ma dhimanee adduunkan waan waan dadkan iska qarinaa indhahan ka libinnaa ee ma dhimanno markaan meel ka dhuumanno oon ka libinnana meel kalean ka daahirnaa wuxuu hi anugu mar dhow dhowaan libdhi doona waxaanan ka daahiri doonaa bambaaso markaa muqdishu joogaa la soco sheekh nuur xuseenna mar dhow buu jilib ka dhuuman doonaa wuxuuna ka daahiri doonaa barbara sheekh hebela meel heblo adduunka ka tegi mayno ilaa qur-aanka intuu joogo maalinka qur-aanka la qaaday la rafcinayo baan raacaynaabu intaa waan joognaa annagu marka khaalidiin mukhaladiin baan nahay maalinka la qaadahayo baanu raacaynaa bal qur-aankaanu la socona asalkeedibe ka akhri manaaqibtiisa waxyaaba kufriyada waxyaaba ka midaan soo guurin doonaa marka meelahan la marayo marka waxaanuu sheekhu sheegahayo dacwa cilmi اlghayb iyo nimankaa fasaqaden tukanaynin en soomaynin en salaadaynin iyo waa noocaas noocaas wey muxuu ihi sheekh uweys soo guuriyey asaguna ka mida ah abyaadiisii waqustu min qabli اlqabli fii baxri xubihi wa kuntu maca alasxaabi fii qaacati اlbadri buu ku uri waa horaan u sheego waxaan idhi awliyadu yowma beder mooyeen uxud maxay u tegi waayeen in badan baa idiin sheegay nin walba wuxuu ku dhihi budar beder baan ka qayb galoon joogay war dagaalkii uxud ee nabiga lagu daqray maxaad u joogi weydeen oo yowm اlaxzaab maxaa laydiin waayey oo aswa tabuka maoo bir macuuna yom mu'ta meelka la baabaa'i maxaa laydin waayo beder baan taagnay marka kii aan ku idhi anugu laftirkayga waa ku dhaawacmay nafsa shay waan weydiin maxaan uxud ma joogto horta sida aduba meelun guulkas ya ma uxud horta waxaan idhi waa waa horay ahayd sagaashiyo dhowrkii xilli horay ahayd sagaashiyan labadiiyo saddexda meelahaas almihim wuxuu leeyahy shaqweys dheerihii laftirkiisa wuxuu leey wakustu min qabli اlqabli fii baxri xubihi wa kuntu maca alasxaabi fii qaacati اlbadri asxaabtii nebi maxamed aan beder la joogay idan marka ummadaha manqabadan u marayo hooyada iyo aabbahay oo cilmo caruur ah oon weli qaan gaadhin baan ku maray baadiyadda warshaq ku maray aan ku maray baadiyaddii warshaq ku maray anoo siddeetan jira beydkii bay u soo qaadanhayaa muxuu ahaay uu lahaa ii sheeg maraaqib ku qoraa beydkii dhibka badnaa iisoo qabtaa wali nashatun wali nashatun muxuu ahaa min qabli اlqabli fii kada wuxuu ahaa wasiri saraa fi اlkowni min qabli nashati masrci dambaan ka xusuustaa beydka wuxuu ihi wasirii saraa fi اlkowni min qabli nashati aniga sirtaydu adduunka o dhan bayba jirtayba weligayba waa noolaa maba dhimaninba laftii ludeeda unbaa maqnayd mooyeene halkan markuu marhayo salaad inuu soddon sano tukanna beydkii ahaa wa ya hadaa tarakta salaataka walam yaclamu anni usalli bimakati bay soo qaadanaya shee cabdiqaadir baa howlahan lahaa marka sheekh muxudiin celin inuu gaadho wax la yaab laman iyuu ardayga ku tacliiqinaya almihim kufriyaadka ka hadlay wadaadku wax jira weeye xaqaa'iq jira oo xataa soomaaliya ku aafaysan tahay weeyaan walaa yaktasibu xalaalan xaal shaqaysan mahayo wayadumu ilaa daalika wuxuu ku biirinoo ku daraya kufrigaas ilaa dacwa tawakuli war maa shaqaysatid oo baryada tuugsiga iska daysid oo dawarsiga iska daysid iyo qarafaysiga wuxuu dhi maya anuu mutawakil cala allahi baana wa cilmi lhaybi waxa dhachayo o dhan baan ka warqabaa buui waxaa ka mida wuxuu odhan jiray ku qoran manaaqibtiisa bogga labaatanaad bogga shan iyo tobnaad taqliibu muqdisho buuri wa iqraaquha fi lbaxri ahwanu calaya min taqliib hada اlina bakeri bi loogu keenayba bakerigan gambintiisa iyo muqdisho inaan rogo inaan muqdisho roga iga sahlanba laakin waan iska daynhayaa oo nimankan gaalada roga baad noo rogtaan waan baaba'nay nimankan dalalka naga haysta ee na gumaystay ee dhowr boqoloo sanana baaba'shay ee xiniyaha nagala baxay maad ma rogtaan caamadan baa la ragaysan cabbaas wuxuu le waa isleeyihin iyagaa saaxiibbo islayn mahayaan waa gaal iyo gaalkii weeye marka waa isku tol weyula istaaban mahayaan ta macnahaasi macno fog ma ah wayajlibu wayajlibu ilayhi wuxuu u soo jiidi buuhi wayajlibu ilayhi ibliisu ibliis wuxuu u soo jiiday shaydaankaa meesha fadhiga weliga sheeganaya caamaa ku xidhan haween baa daba duula dabadeeda haya xer baa daba geblayn xalqaa wareegsan maqaamaad bay leeyihiin xoolahaasaa ugu socda wayajlibu ilayhi ibliis ibliis wuxuu u soo jiiday ninkaa jamaacatan koox qad casha uu ku bulaystay fii quluubi qulubtooda casha waa jacala fiihi cushan wey cushu waa buulka shimbirtu ay ukumaha waa taqaanaa bay la tahay qad casha uu ku buulaysta weeye oo guri ka dhistay fii quluubihim shaydaan baa buul shimbireed ka dhistay qalbigooda wa baada ku ukuma dhigta wey wa baada wafarakh waa ku kun dilacsaday ukuntusu markay cabaar meeshu haddana inay ku dilacda maho shimishimay ka soo baxday ee shimbir yaroo duusha wafarakha e, e, waana ku ilma e, korsaday weeye yusadiquuna waxay rumaynhayaan buhtaanow beentiisa beenta uu leeyahy dhul baan fidinay oo kanaan samaynay oo hooyadii oo yar baan oo ayadii baan qabi jiray waxaaso dhan bay rumaynhayaan min cajaa'ibi rabbinaa bay taagan yihin haddaad tirada waa beenna waxa wey waa lagu dili wayucadimuuna waxay weynanhayeen shanahu shaydaanka shanigiisa oo weliga sheeganhaya wayajcaluuna haada odaygii waxay ka soo qaadahayaan balaayada ahaa nidan dhigaal u dhigma lirabbi rabbi u dhigma iyo mid alla lamid ay ka soo qaadahayaan xuquuqi rabbilaabayna siinhayaan iyo wax ka waaweynba sheekhu wuxuu uhi fayaa lilcuquuli ayna dahabat war caqliga xaggee aaday wayaa lisharaa'ici kayfa juhilat war sharcigii diinta islaamka see looga jaahil noqday in اladiina tadcuuna min duuni اllahi cibaadu amtaalukum kuwa aad baryaysaan eed tuugaysaan eed min duun alla sokoodii cibaadun amtaalukum waa addoommo idinkoo kale waxay yihiin lama arko weliba shayaadiin ilahay necab yahayoo mujrimiina weeye waa kuwuu odhan jiray sheekhu lislaam ninka rumeeya wuu gaaloobhayaa waxa ay sheegeen ninka sameeyey waa kaafir billahi alcadiim biitifaaqi اlmuslimiin wuxuu ku yidhahdaa kitaabkiisa aljawaab saxiix liman badala diin almasiix mujaladka labaad buu qadiyada kaga hadlay wuxuu leeyay nimanka noocaasa een tukanaynin ee fasaqada ah ee haddana hawshaa bannaysanhaya waxa ay daldalhayaan ee kufriyaadka ninka aamina ama awliyana yihiin sheega ama inay fiican yihiinba aamina waa kaafir biitifaaqi lmuslimiin ayaga ma aha waa kii aaminay ee taageeray waxaad ogtay inuusan tukanayn oon soomaynin oon salaadaynin oo uu xaaraantii bannaysan oo cilmi hayb uu sheegan oo uu shaydaan yahay markaas waa min awliyaa illaahi baakood baxar sitiin wey baxar buxuur awliya hawlahooda lama taabto markaad awliye la joogto qulubtadaa la ilaashadaa markaad faqiix kaanley la joogto ficilkaadaa la ilaashadaa markaad naaxi la joogtay nin naxwada yaqaana carabkaadaa la dhowrtaa warkaasaa lagugu akhriiba laakiin ninka naaxiga haddaad wax khaladood jebisood faacilka kordhowda ama ficilka ama mafcuulka aad godo kala bixi maysaan waa isku rafaadaysaa ninka naaciga waa xerowga idinka sheekeeyey laba ninoo ceroshow carabiyada aqsado halkaasi galbeed ka yimid baa koonfur yimid luuq bay ahayd baa la sheega luuq ganaan ahayd gaday ahayd baa la sheegaa si kastaba ahaatee markaasuu mid ka mid a hooyadii xanuunsatay labadii hooyadood baa xanuunsatay mid markaasuu hebelow kaale hooyadii ila booqo sakaraad weeye xaggee laga hayaa wadnaha laga hayaa buui waa basteed dhiig bay tufaysaa kuu raaci maaye buui munaadihii mudaafkay godaysay baa wadnaha ka qabtay buui munaadihii mudaafka ahaa ay godaysay yaa rasuululahi yaa xabiibulahi bay ku haysay ma yaa rasuulallahi yaa xabiibalahi dhahd waa munaad mudaaf eh meeshuu ku dagaalamay balod fiirso wuxuu hi munaadihii mudaafka ay godaysay yaa wadnaha ku dhuftay ballamka ilaana kula booqanay marka naaxi haddaad la joogto carabka adaa la ilaashada awliya haddaad la joogtona quluubta la dhowrtaa waxba shaki iyo xumaan iyo ha u gelin yaysa kuu gelin maaa qalbiga u arkayaan wey haddaad sheekh markaad u tagto aad ruuxa ama beenaale niyada iska tiraado wuu kula socdaa wey marka markaad awliye la joogtana quluubtaada inay xumaan gasho ama aad shika ku galo ama sheekha aad qalbiga ka xamata iska ilaali wuu arkaya waxba ka qarsoomi maayo war ambiyada iyo rususha ilaah iyo malaa'ig baan hawshaa aan la soconin ilaahay baa qaybkaa garanhaya isku balaayadaas dad aamintood rumayso asaguna waa gaal sheegtay mudaciga ah aduguna kaafir baad noqonaysaa lanaka sadaqta bilkufri ayb fain qulta haddaad tiradabu haddii nimanka warkooda wada caddaysay afa yasiiru haaulaa'i kuwaasi ma noqonayaan aladiina kuwaasoo yactaqiduuna aaminsan fi lqubuuri qubuurta iyo wlwliyawliyada iyo walfasaqati mujrimiinta iyo walkhulaca'i kuwa dayrada ilaahay dayriyey ee siibmay alkhaliic asalkiisu waa ninka qoomkiisa laga dayriy intuu mooryaanka noqdo oo dhibkiisu bato oo shididiisu badata leeda bes buu naga yahay mag iyo mawlax iyo dhig midna ka bixi mayno ninkii doona ha dilo kaasaa khaliic liya dayro soomaliya dayray tiradaa idan ninkan waa khaliic jam khulaca baa ku jamciyo sheekhu waana diinta ilahayba ka siibtay weeye ayib ma noqon hayaan kuwa aaminsan qubuurta khayrka doonahaya ee awliyada aaminsan ee fasaqada aaminsan mushrikiina ma noqon hayaan gaala ma noqon hayaan kladiina yactaqiduuna fi اlsnaam sida mushrikiintii asnaamtii laati iyo hubal iyo cusiya manaata aaminsana oo kale ninka maanta awliyada noocaasa iyo fasaqada noocaasa iyo dadkaasi idabta daran culimo moodahaya ee baryaya tuugahaya ee weynaynaya iyo kufaaru quraysh ma isku mid baa haddaad i tiraado jawaabtu waxaa weeyaan baan ku le qultu waxaan leeyahay qultu waxaan ku idhi bu sheekhu nacam ha waa isku mid maxaa jira qad xasala waxaa ka dhacay minhum ayaga maa xasala min ulaa'ika wixii quraysh ka dhacay mushrikiinta carbeed waxay sameeyeen bayna kuwan sameeyaan wasaawowhum wayna la sineen la simeen fii daalika arrinkaas bal zaaduu bal wayba ka kororsadeen weeye wayba waxbay la dheeryihiin bal zaaduu waxay kordhiyeen way la dheeraadeen fi اlictiqaadi wاlinqiyaadi wاlisticbaadi falaa farqa baynahum wuxuu leeyahy weliba kuwan hadda jooga carabta horaaba dhaantayba carabta hore sanamku ayagu ay samaysteenba marna barakaystaan marna iskaga tagaan shadaa'iddu markay dhacdan waaba iskaga dhaqaaqaanba dulligan iyo isbahaambihintanna maybaysan aqooninba ayagu laakiin wadaadka hadda maanta joogala sheekh hebel baan barakaysan waaba addoon daliilu noqonaya filictiqaadi rumayntay ka aamineen awliyadu inay naf iyo dur haysay kuwa hore inamaa inamaa nacbuduhum maa nacbudhum ila liyuqaribuuna ila allahi zulfa habeen dhow waxaad marayseen min adaati alxasri wاlqasri wاlikhtisaasi waxaa ka mid a waxaa ka mida annafyu wاlاstinaa somaynan soo marin bal waaba siiqada oo ugu xoog badanee muranbe uusan ka taagnayn ilaahay muxuu uhi maa nacbuduhum buu ka soo guriy kufaaru quraysh iyo carab maa nacbuduhum ila liyuqaribuuna ila اllah ilaa baa meesha taalloo isna maa naafina waa ka horaysa soo ma aha idan ninka ku yidhaahda kufaaru quraysh iyo carab baa shirki kale ku jirtay fii masalati alcibaada been iyo kirbaad ku been iyo kir maxay aayaddaaba diidanba way xasriyeen awliyada iyo asnaamta iyo awtaanta waxay ka doonahayeen oo dhan waxay ku soo aruuriyeen atawasul wاltaqarubi watazalufi bihim ay bilwliyaai walasnaami ila اllahi subxaanaه wa tacaala maqsuudkooda ma ahayn asnaamtan iyo awtaanta inamaa maqsuudum allah subxaana wa tacaala laakiin waxay u simarahayeen makhluuqaad waa nafs alqadiya ilaahay marka qaacido kalead ku qabanaysaa kulu maa xakaahu اlqur'aanu walam yarudahu fahuwa xaqun ilaahay baa ka soo guuriya mana radiin ee idan waxaan lagala hadlay keliya waxa inuu shirki yahay ee hawshay sameeyaan inay intaa un tahay oo sheegteen ilahay ma inkarin yani aayadda aayad muhiima jiddan wahaabiduna xataa way dul wareegaan xasri iyo qasri baa ku jira kufrigii mushrikii quraysh intaasuu ahaa fii masalati alcibaada marka la marhayo hawlaha kale ha dambeeyeen baab lcibaada marka la maraya baabka halkaasay ku jireen aayadda kale ad ku xushin wayacbuduuna min duuni اllahi ma laa yaduruhum walaa yanfachum wayaquuluuna haaulaai shufacauna cind allah waa nafsu taqarubkii weeye intaasaa ilaahay ka soo guuriyey sheekhu marka wuxuu yihi kuwan waxay zaadu fi اlاctiqaad awliyada iyo ahlu qaabuurka iyo fasaqada rumaynta iyo aaminka la aaminayba la dheeryihiinba oo xataa shirkun fi rubiya ku jiraan iyo walinqiyaadi u hogaansanka naftaaba ka bixi si u hogaansamayo walisticbaadi adoonnimada is-addoonsiga falaa farqa wax u dhexeeya ma jiro baynahum bayna mushriki zamaanina wa mushriki qurayshin buu sheekhu ku yidhi fain qulta haddaad tidhaahdo haaulaai alqubuuriyuun kuwa qubuurta caabuda yaquuluuna waxay leeyihiin ku andacoodaan naxnu laa nushriku billaahi annagu ilahay uma sharig yeello walaa najcalu lahu niddan dhigaal iyo axad rabbi la looltamana ma samayno wاliltijaau ila alwliya awliyada in la maciinsado oo lagu cararana laysa shirkan gaalnimo ma aha hadday dhahaan wاliltija ay اlistigaaa wاlistinaad ila اlwliyaai laysa shirkan sa hadday dhahaan oy la soo istaagaan waxaanu samaynayno gaalnimoba ma aha mushrikiintu quraysheedna la mid ma nihin ee wadaada wahaabigaadan adaa waalan oo doonahaya dad muslimiina inaad gaalnimo dhakada ka saarto oo dadkii islaamka murada aad ka saarto oo abujahal iyo abulahab iyo annaga aad isku meelna dhigto nin wareersan baa tahay cagta dhig daysaa dhahaan sheekh maxaad ku dhihi buuri jawaabta qultu waxaan leeyahay nacam saa hadday yidhaahdaan waxaad leedahay nacam mushrikiin baa tihid shirki baadna ku jirtaa yaquuluuna biafwaahihim maa laysa fii quluubihim afka waxay ka sheegaan waxaan qalbigooda jirin nafsa shewa idinkuna uurkiina waxa jira waxaanayn baad sheegaysaan shirkiga iyo kufriga iyo ictiqaadkii ay quraysh aaminsanayd mid ka liitoo ka daran baad aaminsantihiin wey aan hoos u degne laakina haadaa hase yeeshee waxa ay sheeganhayaan jahlun minhum bimacna shirki wey markay leeyihin annagu awliyada ma caabudno oo awliyada muxuu ahaay oma sharig yeello oo ilaahay oma sharig yeello tuuga tuugmada awliyada la tugo lagu baqdee lagu cararana shirki ma aha waxaan waa gartiinoo shirki baydan aqooninba shirki maba taqaanaanba maxaa yeele faina tacdiimahum اlwliyaa weynaynta awliyada weynayn hayaan iyo wa naxrahum gowracooda annaxaa'ira ay xoolo gowracayaan lahum lilwliyaa shirkun weeye waa gaalnimo wاllahu tacaala yaquul rabbina wuxuu leeyahy fasalli lirabbika rabbiga nabi allow u tuko una gowrac rabbigaa keligii uun ay laa liayri axad kale ha gowracin kamaa yufiiduu suu kuu faaideen taqdiimu darfi ay taqdiimu ljaari wlmajruur darfka hadduna uga jeeda lirabbika jara majruur hadee rabbika waxaa lagu hormey wanxar wey fasalli lirabbika wanxar ee wanxar lirabbika ayib marka wanxartaasi waxaa lagu hormariyey lirabbika ka horaysa asaga keliguun wax u gowraca wey darfka wuxuu ujeedaa jaara majruurka buu ujeedaa wadaadaan iska darafkii cadaga taqaana iyo majruuraadkaba duruuf bay iska yidhaahdaan calى ariqat اlmutaqadimiin wayaquul lahu tacala rabbi wuxuu leey waana almasaajida xubnaha laga sujuudo ama amaakinta lagu sujuudo lilaahi allah iska leh falaa tadcu maca allahi axada ilaahay axad ha la caabudan aan asaga ka ahay waqad carafta waxaad garatay bima qadamnaahu waxaanu soo hormarinay qariiban mar dhoweyd annahu qad sama riyaaa shirkan ilahay inuu iyo rasuulkiisu ay ku magacaabeen riyaha istuska shirki bay ku magacaabeen fa kayfa bima dakarna bal ka waxaanu sheegnay buui naxriga gowraca barakaysiga ku dawaafka howlahan hadday shirki noqon waayeen sideebuu riyihii yaraa shirki ku noqday alriyaa oo istus ah cibaadada alla dartii baad oola iman laakiin markaad dhexda marayso yaad xoogow ruux bini aadama tiri ha ku ammaanay salaada yar qurxi qur yar toosi soomka si fiican u bulbuli hawlahaas marka almulaaxadad aliltifaat ila اlcibaad fii anaaءi اlcibaada ayaa shirki noqda riya ah idan hawshii ka waranba haddii cibaadadii naftirkeedaba loola qastayay awliyadii oo lagu weynaynaya waa shirki abara dhibka marka idin haysta buu sheeku ku leeyahy shirki baydan aqooninba gaalnimada ma taqaanaanba taa marka waxay keenaysaa inaad jahli kaga sugan tihiin fii kalimati tawxiid laa ilaaha ila allah marka la yidhaahda laba shay baa laga rabaa inaad ogaato man huwa اlmacbuud wma hiya اlcibaada labadaa haddaadan fahamsanayn weligaa towxiid ku asixi maayo weligaa ilan laa ilaaha ilaa macbuuda bixaqin way tafsiirka u saxiixsan axad lagu caabudo xaq ma jiroon alla ka ahayn idan macbuud muxuu yahay cibaadasa maxay tahay intaa markaad xaqiijisa shirki wuxuu yaad ogaanaysaa laakiin nimankan cudur ku dhac waa wey waxay la garan waayeen laa yacrifuuna alcibaada waxay tahay walaa yacrifuuna الshirka walaa yacrifuuna almacbuud alxaqiiqiya fahada اladii yafcaluuna waxana ay samaynhayaan liwliyaaihim u samaynhayaan huwa asaguba caynu maa facalahu اlmushrikuun waa qudhigii ay shayga ay sameeyen mushrikiintu yani nafsu maa facalahu اlmushrikuun cayn iyo iyo nafsu waa isku mid mushrikuuntu waxay sameeyeen laftirkiisii wey wa saaruu bihi ay ku noqdeen asaga dad awgii mushrikiina gaale ku noqdeen haddaba hadday sidaa tahay walaa yanfacuhum qowluhum waxba tari maayo weedhay sheegeene ah naxnu laa nushriku billaahi shay-an xalay buu hadlayo haddaad khamre cabto oo tidhaahda biyaan cabay waxbay kuu tari maya haddaad ilaahay u sharig yeesho oo tira anigu mushrig mihi yaa kaa dhagaysan ayib lana ficlahum falku ay samaynhayeen awliyada qubuurta ku samaynhayen akdaba wuxuu beeniyey qowlahum weedhowda ay anagu ma sharig yeelno ma caabudno kan ma samayno haddaba waxaad samaynaysaan muxuu yahay waxaa la yidhaha iyo culimo barakaysi iyo kana laftirkeeda gaalnimaadha hawshan qaabkana qaabkana ayib sheekh wuxuu uhi fain qulta haddaad hum jaahiluuna anahum mushrikuuna bima yafcaluunahu huna wuxuu u labaad falka aad samaysay xaqiiqadiisaan kuwada hadlaynaa ruuxu maxaanu ku qiimaynaynaa xaqiiqata maa yafcaluhu ruux wuxuu samayn buu ku qiimaysan yahay shalay haddaad nin fiicanoo muwaxida ahayd maantana aad shirki ku dhacday shirkigaan kugu qiimaynaynaa shalay haddaad nin caabida oo musallia oo ilaahay ka cabsada ahayd maantana aad faasiq mujrimo noqoto maantaa lagugu qiimayn dar dad mooryaan ahayd maantana mujaahid isu bedesho mujaahidnimada ku qiimaysan tahay saacaddaa waxaad ku sugantahaan kugu qiimaynaynaa sheekh wuxuu ka soo hadlay falkay sameeyeen xaqiiqatu inuu shirki yahay dacwadooda ah annagu ma sharig yeelo waa waraan jirin yaquuluuna biafwaahim maa laysa fii quluubihim ayib ama waxaan leenahay wallahu yaclamu inahum lakaadibuun been bay sheegahayaan muxuu yahay waxaani in badanna waynu soo sheegnay ruuxa wuxuu sheegto ma socdee waxa bannaanka yaalla lianna wuxuu sheekhu saa u yidhi qaaciida in badanna aynu tilmaano ah falku iyo qowlku hadday macnahooda ku cad yihiin taawiilkaada la aqbali maayo waxaad sheegeen lagaa dhegaysan maayo sanab baad u sujuudday markaas tiri sujuud likayrilaahi ma ahee hawlo kale la yidhaahdaa maxaa la alaab kaloo mxuu ahaaye baxar buxura weeye lagaa dhegaysan maayo nebi maxamed baad caydo aflagaadaysay markaas tiri waxaan oga jeedaa kajan weeye qolihii doqomada ahaa ee suufiyada ah oo kale way ku habaaraya aabbaha alla cadaab bay ku odhan markaasuu dhex oga jeedaa maasha alla duca kugu dhacday waa sida aabbaha alla jannay bay oga jeedaa war odaygu beecaayo duqibu habaaray aan iska dhacshay ka may may awliyadu markay waxun ku hadasho wanaag bay oga jeedaan hadalku hadduu macnihiisa iyo ficilku ku cadyahay ujeedadiisu ku cadyahay ta'wiil iyo saasaan oga jeedaa iyo aradtu bikada lama aqbala cinda alfuqahaa madaxaa lagu taaban dhagaha lagu taabanaya taas uu ka soo hadlay hunaa muxuu u gudbay shuba labaad oo ah dadku sallamnaa weeye ogolaanay waxay samaynhayaan inuu shirkiya gaalnimo yahay ayaguna ay jahalo ka yihiin waxaani laakiin jahli bay kaga sugan yihiin wadaadow hawshaani xaqiiqatu waa shirki iyo kufr laakiin laa yaclamuuna annahu eh, kufrun wa shirkun maxaan samaynaa fain qulta hum jaahiluuna anahum mushrikuuna bima yafcaluunahu min adabxi ligayr اllah wاlistiغaaثati bغayr اllahi wاlisticaanaةi bihi fima laa yaqdir calayh ilى اllah qultu waxaan ku ui qad saraxa اlfuqahaau kharajuu aan ii qoray khaa wey hawsha ayada ah nuquusha laga soo guuriyey ee kutuba ama dacwa najdiya ay ka soo guuriyeen kitaabkaani markay soo guuranayeen qad saraxay soo guuriyeen saasaana sax ah aniyo cabaas caawa fashilanahay marka qad kharaja kharaja saxma waa saraxa saadkan baa isu bedelay <clears throat> qad saraxa اlfuqahaau idan jawaabta waxaa weeye fuqahadu waxay caddeeyeen fii kutub اlfiqi kutubta fiqiga ku sheegeen fii baabi riddati baabka lagu gaaloobo yani waxyaabaha xuduudda ee zinada iyo khamrada iyo sariqada iyo qadfiga iyo gaalnimada iyo fuqahadu kutub bay ka hadleen kitaabuljinaayaat bay shaaficiyadu dhex geeyaan xanaaftu kitaabu siyar wاlmaghaazi bay dhex geeyaan maalikiyadu aygu waxay dhex geeyaan laftirkoodu kitaab uljihaad bay ku xidhaan oy ku xidhaan inta badan marna gadaal iyo jinaayaad bay geeyaan xanaabilana waa ka shaaficiya si kastaba noqotee marka wuxuu ihi sheekhu fuqahadu kutubtooda waxay ku caddeeyeen in badanna waan tilmaanay marka la marayo baabkan baaburidda walkufri la marayo kutub madaahib alarbaca ha la ictimaado madaahibta afarta iyadii lagu soo reera dhaqday ee shaaficiyada xanaabilada maalikiyada xanafiyada kutubtaasa loo noqdo kun iyo dhowr boqoloo sanaa lagu soo dhaqmahayey ummadduna ku dhaqmaysay funuun loo shaqee loo khidmeeyey oo culimo isku radiday oo la hufay weeye baryahan dambe waxaa iska iska fudud in culumaad intaad feeraysato ood koofid isku jubto aad ana salafi dhibn canada waxaa noogu tegay laba kun iyo sideedii mid lagu yiri wuxuu islaam yahay laba bilood oo canadiana ah, asalkiisana faransiis ah markaasaa masaajid buu joogaa dadka salaami mahayo ciduu la hadli ma jiraan keligiibaa bannaan u istaaga marbu jamaacadu dadka la tukan kadibna wuu boodi waa sidee am salafi am not xisbi buu leeyahay anugu salaf maan ahay xisbi mi anugu xisbiyaa lagu qufulay qolyihii <laughs> jadiidiyadii baa halay madkhaliyiintii marka waxa lgu nimankan masud khaalid dooban ee iskaar buro jooga ee masud abi hurera nimankaanu waa xisbiyiin adu maxaa tahay salif baa tahay markaad talant wxu am salafi am not hisbi war hawshaa inoo dambaysee bal waran yacni waxaa weeye baryahanda waxaa la iska labistaa salafiyo iyo tasanun iyo ahlu sunna waljamaaca markaasaa waxaa lagaa dharjimbiirti iyo dacarti hee irjaaga iyo tajahumka iska ilaali mas'aladu waa masala fiqiya baxta masala fiqiya farciya baxta weeye kutub اlfuqaha اlarbaca waxaa ku qoran ummadda ku maamul ilaa maa khaalafa daliil warku waa iska intaas ayadaa kuura haddaad wadaad salafi baana kuwa intaad raaci lahayd oo u kullugoyn lahaa asalu ka duuli iyo mustanadu haysan midnaba adaan fahmaynin kutubtaa waaweyn oo aimadu u khidmeeyeen ayadaa ictimaad ilaa maa khaalafa daliil haddii aad awood aqoonaad leedahay adugu shabakacsan kartana ood kitaabka ilahay sunnada ka adeegan kartana ka adeego oo dembiishaada qaado haddaadan ka adeegan karin raggii u khidmeeyey ee waaweynaa madaahibtoodii ha ah lagu kala baxa u noqday sheekhu adil muran baa batay nimankan waxay sameeyaan waa shirki baa la yidhi laakiin waa jahalee maxaan samaynaa waxay samayn unu gaallimaya ma garan hayaan oo weedhan ma fahmahayaan oo falkan ma yaqaanaan wuxuu yahay wadaad allow sheekh wuxuu ku kala baxno kutub alfuqahaa fii kutub ridda waxaa ku yidhi ana man takalama bikalimat اlkufri ruuxu ku hadla weer gaalnimo ah yakfuru wuu gaaloobahayaa wain lam yaqsid yuusan u jeedinbe macnaaha macnaheeda wadaadka shaarixa qadyada waa ka booday maaqana wuxuu oga cararay isaga laftaa jadiidee moogtahay ree ah. ree damaa jadiidiyada kuwa u roon weeye marka lama ree baab baabu tawxiid alcibaada yamaniyiinta jadiidiyadoodu marka la marayo baab tawxiid cibaada la marayo way dhaamaan jadiidyada xijaaj joogta la soco hawsha oo kuwa masar bay dhaamaan kuwa adduunka joogoo dhan bay dhaamaan jadiidyada adduunka kala joogtoo dhan reer damaaj ama yamaniyiintu si guud fii masalat alcibada way kaga fiican yihiin tawxiid alcibaada meelaha kale lagu wada aafaysan yahay waxay marka iyagu kusii xadgudbeen sidii kii lahaa amna eh, hisbi am salafi oo kala weyo waa khulaad nin walba oysan ogey wuxuu yahay markaa tagta yaman waxaa lagu dhihi afsix can mawqifika marka u horraysa markaska tagtay lagu soo dhoweeyo habeenka meelba lagen diiwaanu diyaafa tegaysaa habeenkaa in la faraha lagaa qada aroorta dambe su-aalaha kugu bilaaban sin jim baa kugu bila maxaa tahay xageed ka timid yaa culamo ku ah yaad aaminsan tahay idan wadaaddo ayagoo ugu qoran muxuu ahaaye balaag lista ugu jira yay ku weydiinaya shekh hebel ka warran haddaa tira waa nin culmo ah waa hawsha waad ku dhacday idan hadday su-aaluhu boqolkiiba sideetan ay noqdaan <laughs> x noqdaan boorsadaada qaado baabuur raac dh meesha ka timid meeshaad ka timid ku noq xataa inay wax kuu sharxaan oo ay ku islaamiyaan islaamkooda kugu shubaan ma rabaan <laughs> markaa way ku fiijinayaan almuhim sheekhu wuxuu yidhi niman kutub ulfiqi waxaa ku yaalla ninkii weedh gaalnimo ah ku hadla wuu gaaloobahayaa macnaheedaba yuusan u qasdine hal naqli oo hadalka waafaqsan bidabti aan intaan soo guuriya aan ka taga hadalka waxaa ku yimid fii kitaab almuxiiط اlburhaani mujalladka toddobaad safxada saddex boqol sagaashan iyo toddobo oo kutubta waaweyn la ictimaado min kutub اlxanafiya waana akbaru mawsuucatin lahum kutubta waaweyn ee xanafi kitaabka ugu weyn cala iطlaaq wey maadada ku jirta kitaabay ku jirta ma jiraan almuxiiط اlburhaani mujalladka toddobaad saddex boqol sagaashan iyo toddobo waxaa ku qoran man ataa bilafdaة اlkufri maca cilmihi annaha lafdaة اlkufri can ictiqaadin faqad kafar ninkii weer gaalnimaa ku hadla asagoo garanaya inay weedhan gaalnimo tahay aaminsanna macnaha kufriga sida ogu hadla waa kaafir maxaa daba yaalla qaybta dambe dhegaysa hadda wain lam yactaqid aw lam yaclam annaha lafdaة kufrin walakin ataa biha can ikhtiyaarin faqad kafara cinda caamaة اlculamaaءi soo warkii ma aha warkii sheekhu sheego soo ma aha wuxuu idhi wain lam yactaqid hadduusan weedhin macnaheeda kufriga aaminsanayn aw lam yaclam annahaa lafdatu kufrin ama uusan ogeyn weedha uu ku hadaaqahayo inay gaalnimo tahay walaakin ataa biha can ikhtiyaarin laakiin asagoo doortay buu ku hadlay lama qasmin oo lama dirqinin faqad kafara cinda caamati اlculamaa'i walaa yucdaru biاljahli waa binasi xuruufihi jahl loogu cudurdaari maayo hadalka marka sancaani hadalahaas meelahaasuu cuskan baa laga yaabaa maxamed xasan ashaybaani asaga waxaa laga wariyey man araada an yaquula akaltu faqaala kafartu inahu laa yakfur bu nin baa wuxuu dama inuu damco yidhahdo waxbaan cunay man man araada an yaquula akaltu markaasuu i kafartu hamson baa meesha intay ka go'day ayaa kaafkii laankii ku xigaba fa isu bedeshay waa hawl fudud soo ma aha akaltu buro inuu dhaho markaasuu i kafartu maxamed ibn xasan ashaybaani tilmida abi xaniifa wuxuu yidhi inahu laa yakfur maaa limaada ooma qasdin bay dhaheen mxuu ahaay lafdiga macnihiisa walaa weedha laftirkeeda weedhana ooma qasdin macnana ooma qasdin laakiin xanafiya maxay dhaheen wa qaaluu ay alxanafiya hada maxmuulu calى ma baynahu wa bayn allah faama alqaadi fainahu laa yusadiquhu hada madhab alxanafiya nin baa wuxuu dhab inuu akaltu markaasuu kafartu qaadi baa loo geeyey niman baa ku dhegay gu gaalo annagaa markhaati ka ah markaasuu wa nimay waxaan rabay inan dhaho akaltu arusan wa laxman wa tabiikan markaas carabkii baa xoogow gangaan le waxbaan sheegsheegaayoo carabkii baa yaa luuq galay marka kafartada iga soo booday sheegashadaa uu sheegtay rabbigii iyo asaga u tallaabay dhan xanafiyu laakiin qaadigu ma aqbalay warkiisaas gaalnimaduu ku xukumi wuu takfiirin hadduusan toobadkeen hada fi ma baynaka wa bayn allah waxaad u jeeday iyo aradtu aday kuu taala iyo rabbiga annagu maxaan ka haynaa ظaahiru lafdika waa maxay alkufru wa anaka qasadta alkufra qaacida man qasada اllafda wاlficla faqad qasada almacna aladii tadamanahuma soo warka mayna soo marin weedha iyo ficilka ruuxii u qasta wuxuu u qastay macnaha lafdigu iyo ficilku ay xambaarsan yihiin ya lafdigu inuu qastay ba annaga inoo muuqatay sa koodka inuusu qastay asagaa sheegta soo maha khaldama weligaa weligaa ha khaldamin aahiru waa aلظaahir waa maxay anahu qasada اlafda oo kafartu ah wa qasada almacnaa oo alkhuruuj wاlkufr min alislaam ah hada ظaahiru lafdihi asagaa sheegtay ma yukhaalifu الظaahir ظaahirku wax khilaafsan buu sheeganaya marka waxay u baahan tahay bayino hada fi ma baynaka wa bayn allah xanafiya warkood waa cad yahay bannaankuu yaallaa hadda goor baa nuquul kutubtaa ka dambayso mutaahiriin leeyahin oan tabar badna intuu soo guuriy wadaadkii